بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد و waa baabkii ama waa casharkii toddobiyo tobnaad ee casharada alajrumiya wuxuuna ku saabsan yahay baab اlistihnaa subaadkii baan kusoo jirnay wuxuu ka soo baxay baab alxaali wa baab tamyiiz baa inoo dembeeyey xaal waxaa la yidhaahdaa alism almansuub almufasiru liman bahama min alhayaat waa ismi nasibsan oo fasiraya qaab la garan waayey qaab la garan waayey xaaladu waxaana nakiro ahayn ma noqdo xaaladuna bacda tamaam اlkalaam ayay timaadaa saaxiibka xaalka xaalka qaabka cidda iska lehina waxaan macrifo ahayn ma noqoto baabu tamyiiz ayaa ku xigay waa ismi la nasbinayo oo fasiraya daata qarsoontay daata qarsoontay tamyiizku waxaana nakiro ahayn ma noqdo bacda tamaam اlkalaam buuna yimaada hadda waa baabu اlistinaa istinaha ayuu u baab yahay qaala wa xuruufu اlistinaa'i xuruufta wax lagu soo reebaahi hamaaniyatun sideed wey wahiyo ilaa wakayru wasiwan wasuwan wasawaaءun wakhalaa wacadaa waxaasha sideed wey alistinaa waa wax soo reebid istanaa wuu soo reebay istinaaan soo reebid ah. istanaa waa maxay soo reeba istinaaan soo reebid waxaa marka jira afar arrimood oo loo baahan yahay ardayga baabkan dhiganaya inuu ogaado waxay kala yihiin kow waa alistithnaa almustathnaa kow ka dhig almustathnaa almustathna almustathnaa minhu waa labo saddex adawaat اlistithnaa afar alistinaa kan koowaad waa maxay almustathnaa kan labaadna almustathnaa minhu kan saddexaadna adawaat اlistinaa kan afaraadna alistinaa maxayn afarta arrimood aad oganaysid ogaanaysid almustathnaa wاlmustathnaa minhu wa adawaat اlistinaa wاlistinaa wاlistinaa maxay yihiin kala yihiin almustathnaa waa kii la soo reebay almustathnaa waa maxay kii la soo reebay wاlmustathnaa minhu kii wax laga soo reebay kii hee wax laga soo reebay wa adawaat اlistinaa aaladii wax lagu soo reebay wal walistinaa soo reebidii tusaale haddaan bixinno iska un caqli ah oo afartaas aan kugu kala tusayo ari baa maalan xero ka baxay xarig baad inta qaadatay oo ka daba tagtay oo neef soo qabatay baad soo xirtay ariba xilo ka baxay waa ka daba tagtay neef baa ka soo reebtay inta xari qaadatay neef soo kusoo ka soo reebtay neefkaa soo reebay waa almustahna soma waa kii lasoo reebay ariguna waa mustafna minhu kii wax laga soo reebay xariga aad adeegsatay markaa neefka soo qabanaysana waa maxay adawaat listihna waa aaladii aad adeegsatay shaqadaad qabato inaa ariga ka daba tagtay oo neefka caylisay oo lugta qabatay oo qoorta ka soo xirtay soo jiiday waa maxay waxaas alistithna mustathna maaha alistithna wey iska ilaali sheekh alistithna soo reebid wey marka almustathna waa kii la soo reebay waalmustathnaa minhu kii wax laga soo reebay waa adawaat alistithnaa aaladii wax lagu soo reebay iyo alistithna tusaalaha kale oo waxaa kale la yidhaahdo eh, naxawigana waxa weeye maalan qaama alqawmu ilaa zaydan qaama alqawmu dadkii waa istaageen ilaa zaydan zayd mooye zaydan waa mustathna waa kii lasoo reebay maxaa laga soo reebay istaaggii dadkii istaagay zayd un baa laga soo reebay zayd waa mustathna alqowmuna waa mustathnaa minhu ilaana waa adawaat اlاstithnaa kalaamkaasina waa alاstithnaa qaala baab اlاstithnaaءi wa xuruuf اlاstithnaaءi ثamaaniyat xuruufta istithnuhu waa ثamaaniya biyo halkaa uu musanifku xuruuf yiri waxaa ka fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo adawaat adawaat اlاstithnaa sababtaa xuruuf ma wada aha sideedan aalad xuruuf ma wada aha bal waxaa ku jira ismi waxaa ku jira ficil waxaa ku jira xaraf marka in uu waxaa ficnaan lahayd uu adawaat lstithna yirahdo qaala wa xuruufu listihnaai amaaniyat wahiya ilaa wagayru wasiwan wasuwan wasawaa'un wakhalaa wacadaa waxaashaa sideedaaw sideeddaasa wa laguadeegso markaad ta hadal inaa wax ka soo reebtid sideeddaa mid ka mida adeegso sideeddaas xarig ama sideeddaa aalad baa wax lagu soo reebaa falmustanaa midka lagu soo reeba biilaa yunsabu waa la nasbinayaa in kaana waa hadduu yahay idaa goortii weeye kaana uu yahay alkalaamu kalaamkii taaman muujaban naxwu qaama alqowmu ilaa zayda wakharaja annaasu ilaa camra waayahay waxaa ugu hadal dheer oo musanifkuu ka hadlay ilaa waxa lagu soo reebo almustathnaa biilaa ilaa midka lagu soo reebo sideedan ilaa baa ugu horeysa ilaa midka lagu soo reebo ilaa ilaa waa aalad soo reebayo waxa ay soo qabatay yaa isoo reebtay buu rabaa inuu ka hadlo saddex buuna wuxuu u qaybiye u fiirso kalaamkaa ilaa wax ka soo reebayso saddex u qaybiye kalaamka maxay ilaa wax ka soo reebayso waa meeqa qaybood saddex qaybood si fiican dhegta u taag kalaamka ilaa wax ka soo reebayso waa meeqa saddex qaybood ilaa kalaamka wax ka soo reebaysa waa imisa saddex qaybood kow kalaamun taamun muujabun kalaamun taamun muujabun labadaa sifa leh labo kalaamun taamun manfiyun saddex kalaamun naaqisun kalaamka ilaa wax kasoo reebta waa imsa saddex kalaamun taamun muujabun kalaamun taamun naaqisun kalaamun taamun manfiyun iyo kalaamun naaqisun kalaamka ilaa wax kasoo reebta waa imsa saddex taamun muujabun taamun manfiyun naaqisun saddexdaa wuxuu ku horeeyey kalaamku hadduu yahay taam muujab ah taam maxaa laga wadaa muujabse maxaa laga wadaa kalaamkii waa taam waxaa laga wada u kalaamkii waa taam waxaa laga wadaa mustathnaa minhigiibaa sheegan kalaamka waa taam waxaa laga wadaa kii wax laga soo reebaya mustathnaa minhigiibaa sheegan se qaama alqawmu ilaa zaydan alqawmu waa mustathnaa minhu istihnaa minugii baa meeshay joogaa la rabaa laga wadaa kalaamkii wataa maxaa laga wadaa mustahnaa minugii baa hee ku jira oo sheegan qaama alqowmu alqowmadii baa sheegan ya kalaamka maxaa la yidhaha tam muujabna waxaa laga wadaa nafyi baan gelin diid maan gelin ma istaagin lama odran ee way istaageen ba waa muhbat wey qaama alqawmu ilaa zayda kalaamkii wataa maxaa laga wada mustadhaminugii baa hee sheegan waa muujabna maxaa laga wadaa nafyi baan gelin waa yahay kalaamkii waa taam waa manfi maxaa laga wadaa kalaamkii waa taam waxaa laga wadaa mustahmurigii baa sheegan waa manfina waxaa laga wadaa nafyi baa galay soosma nafyi baa galay baa laga wadaa waa qeybta labaad qaybta saddexaad kalaamkii waa naaqis waxaa laga wadaa mustahmurigii baan sheeganayn maa qaama ilaa zaydan baa tiri ilaa zaydun maa qaama ilaa zaydun maa qaama ilaa zaydun ma istaagin zayd cidaan ahayn maa qaama ilaa zaydun alqowmudii baa maqan wayla socotaa kalaamku waa taam muujaba maxaa laga wadaa waa taam mustaha baa sheegan muujabna maxaa laga wadaa nafyi baan gelin waa muhbat wey nafyi baan gelin waa hadal la sugay qaama waa istaageen alqowmu dadkii ilaa zayda waa taam manfiyana waxaa laga wadaa waa taam mustaha baa sheegan manfina nafyi baa galay iyo kan saddexaad oo ah naaqis oo waa maxay mustaha baa hee xadfan wuxuu yihi marka falmustathnaa saddexdiiba marka ku kala qaadaya kan koobaad falmustathnaa biilaa ilaa midka lagu soo reebay kan la soo reebay ilaa ay soo reebtay qaama eh, alqowmu ilaa zaydan zaydka ilaa soo reebtay yunsaba waa la nasbinayaa idaa goortii kaana alkalaamu hadalka uu yahay taamman taam muujaban muujab ah taam dhammaystiran oo mustaaminigii sheego muujaban aan nafyi ku jirin naxu qaama alqowmu ilaa zaydan wa kharaja annaasu ilaa camran kalaamka ilaa wax ka soo ragtay saddex qaybood buu ahaa warsoosoos mahay taam muujaba taam muujabu ka bilaaba hadalka ilaa wax ka soo reebtay hadduu taam muujaba uu yahay waxaas ay soo reebtay waajibnima waa loo nasbinaya waa la nasbinaya wujuuban ilaa hadday taa muujaba wax ka soo reebto waxa i soo reebtay maxaa la samaynaya waa la nasbinaya wujuuba saqaama alqawmu ilaa zaydan qaama alqawmu ilaa zaydan ilaa zaydan waa inaa nasbisaa icraabkeeda qaama waa ficil maadi alqowmuna faacilkii wey ilaa baa inagu cusub waxaa odhanaysaa ilaa adaatu stinaa'in ilaa adaatu stithnaain ilaa waa aalad wax lagu soo reebo ilaa maxay tahay aalad wax lagu soo reebo mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcaraab waayo waa xaraf ilaa maxaa odhanaysaa aadatu stithnaain mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min zaydan mustathnaa waa kii la soo reebay zaydan muxuu yahay almustathnaa waa kii la soo reebay mansuub wa calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi la nasb zaydan waa maxay mustathnaa mansuub wa calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi la nasb wakharaja الnaasu ilaa camra alxaasil kalaamku hadduu yahay taa muujaba ilaa waxay soo reebta maxaa lagu samaynay waa la nasbinayo qaala falmustathnaa kii lagu soo reebay biilaa yunsabu waa la nasbinaya idaa goortii kaana uu ahaado alkalaamu kalaamkii taamman taam markuu ahaado taamka oo muujaban muujab ah naxwu qaama alqowmu ilaa zaydan wakharaja annaasu ilaa camra kharaja ficil maadi weeye mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min ciraab annaasu faacilkii weeye ilaa adatu istihnaa'in mabniyun cala asukuun laa maxala lahu min alciraab camran almustahnaa waa kii lasoo reebay mansuub wa calaamatu nisbi alfatxatu aldaahiratu cala akhirihi la nisbi waa fududahay marka qaala wain kaana hadduu yahay alkalaamu kalaamkii manfiyan mid la diiday taamman taam taam manfiya wey manfi nafyi baa galay waana taam oo mustanaa minugii baa sheegan mustanaa minugii ma xadfana laakiin diid maa gashay diidmo ma istaagin wey ma bixin wey jaaza waxaa kuugu bannaan kii lasoo reebay kii lasoo reebay awel waa la nasbinaya un soo maa hadda waxaa kuugu bannaan albedelu bedel bedel muxuu aha bedelniyu ka tirsanaa tawaabicdu ka mid ah wanasbu nasb cala اlistinaa labadaadaa uu dooray ama bedel inta rafcisid bedel ama nasbi naxu maa qaama alqowmu ilaa zaydu wailaa zaydan saaw ilaa hadalkay wax ka soo reebtay haddii uu yahay taam manfi ah waa taam oo mustafhamurigii baa sheegan waana manfi oo nafyi baa galay dutaan manfiya uu yahay labadaad doorta inaad nasbisid iyo inaad bedeshid inaad nasbisid maa qaama alqowmu ilaa zaydan iyo inaad bedeshid maa qaama alqowmu ilaa zaydun labadaasaa kugu banaa ilaa marka adaa tustathnaa mabniya cala sukuun la maxalalo micraab haddaad nasbisid zaydan waa mustathnaa markiisu waa cadya mansuub wa calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu cala akhirih haddaad rafcisidoo zaydun aad tirahdidna waa badlu min alqowm wa badlu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci adamatu alظaahiratu cala akhirih lan ismufla qaala wain kaana hadduu yahay alkalaamu manfiya taaman jaaza fiihi waxaa ku banaan albadlu wاnasb cala اlistinaa naxu maa qaama alqowmu ilaa zaydu wailaa zaydan wain kaana hadduu yahay alkalaamu kalaamkii naaqisan waa qeybtii saddexaad naaqis maxaa laga wadaa mustinaa minugiibaa xadfan mustahnaa minugii sheeganay wain kaana hadduu yahay alkalaamu naaqisan kaana wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamila cawaamisha eegmadooda muxuu ka wadaa cawaamisha eegmadooda caamilka hore wuxuu u doonaya u caamilka hore waxa ilaada ka dambeeya caamilka hore wuxuu u rabo u caamilka hore hadduu faacil rabo faacilin ahaan u sii hadduu bihi rabo mafcuul bihi ahaan u wax allaala wuxuu u rabo u maa qaama ila zaydun qaama maxay rabtaa faacil bay rabtaa zaydka dambe usii maa darabtu ilaa zaydan darabtu maxay u baahan tahay mafcuul bihi zaydan usii saa yeel qaala wain kaana hadduu yahay alkalaamu kalaamkii naaqisan naaqis kaana wuxuu ahaanaya calaa xasabi alcawaamili naxw maa qaama ila zaydun wamaa darabtu ila zaydan wamaa marartu ila bizayd wuxuu yidhi intaa marka waa ku eg ilaa hadalkay wax ka soo reebto hadduu yahay taa muujaba waxay soo reebta waa nasbinays hadduu yahay taa manfiya waxay soo reebta nasbiya bedel baa kuugu banaan hadduu yahay naaqis waxa soo reebto caamilka hore wuxuu u doonaya u may garateen ah. qaala wlmustathnaa kii lagu soo reebay bikayrin iyo wasiwan iyo wasuwan iyo wasawa majruurin waa la jarayaa la hayru wuxuu usoo galay marka afarta isku xigta afarta ku xigta ilaa khayru siwan suwan sawa waxay soo reebaan rabi sakhirka ah rabi sakhir rabi sakhir ah. midka ilaa khayru iyo siwan iyo sawaan waxay soo reebaan rabi sakhir oo muxuu yahay waa jaraysaa isaga khalaas tam tam iyo mujum mujum iyo kuma taallaba isaga way jiraysa horta maxaa odhanaysaa qaama alqowmu hayra zaydin hayra zaydin wa kharaja annaasu siwaa bakrin jira bakrin bakrin khafdowdhi taasidaas khalaas waintaha almawduuc baa la yidhaahdaa sheekadu waaba isku dhammaatayba ya qaala wlmustahnaa kan lagu soo reebay bikayrin iyo wasiwan iyo wasuwan iyo wasawa oo isku wada macna siwan iyo suwan iyo sawa iyo hayru <coughs> majruuru waa la jarayaa laa hayru saa waxaan ahayna ma banaana wey wlmustahnaa bikhalaa wacadaa waxaashaa saddexdaa kan lagu soo reebay yajuusu nasbuhu inaa nasbisid baa kuu banaan wajarhu inaa jartid naxu qaama alqowmu khlىa زayda وزaydi وcadىa camra وcamri وxaashaa bakra وbakri khalaa iyo caddaa iyo xaashaa saddexda ugu dambaysa waxay soo reebaan khalaa iyo caddaa iyo xaashaa waa saddexda ugu dambaysa waxay soo reebaan adigaa shukaanta u haya shukaanta adiga u haya sterinka adigaa u haya saarabti yeel oo maxay tahay saa rabo aan yeelayo haddaad rabtid nasbi haddaad rabtidna jar khalaa iyo caddaa iyo xaysaa waxay kuu soo reebaan maxaa kuugu bannaan nasba iyo jar haddaad waxaa odhanaysaa qaama alqowmu khalaa zaydan wa camran wa bakran haddaad rabtidna waa hoos dhigaysa waa jarays oo maxaa odhanaysa qaama alqowmu khalaa zaydin wa bakrin wa camrin may la socotaan soomaaliyey khalaa iyo caddaa waxay soo reebaan maxaa kuugu bannaan laba arrimood maxay yihiin inaad nasbisidiyo inaad jartid wanta almawduucu qaala wlmustathnaa kii lagu soo reebay bikhala wacada waxaasha yajuusu waxaa bannaan nasbuhu nasbintiisaa bannaan wajaruhu jarkiisaa bannaan naxu qaama alqowmu khalaa zaydan wazaydin wacadaa camran wacamrin waxaashaa bakran wabakrin kitaabka kitaabka kuxiga buu si fiican faahfaahin inta ka dheeriya inoogu imaan doontaa laakiin hadda intaas waxaad usii qaadataa tallaal ahaan dhowr garoojo wey qaado halkaa ku jooji subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa